acuudu billahi samiici alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidna cilma watuqniya kariim yaa latiif allahuma salli wasalim wabaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyunina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan kusoo jirnay kitaabkeennii koobnaa ee safiinatu salaati xagga lafdiguu kooban yahay xagga macnaha wuu ka badan yahay soo maah mhm. waxaan kusoo jirnay oo maanta ka bilaabeynaa insha allahu tacaala wa ama alguslu tahaaratun bilwuduu'i iyo walgusli baan kusoo jirnay waxaan soo dhaafnay tahaaratun najaasa soo ma ahayn yaah waaya uh, waxaan soo dhiganay furuudii uh, waa sidau lahayd arkaantii waa sidau ku taagnayd lix bay ahayd soo maahayn kitaabkan sideeda waxaa loogu talagalay qorshihiisaa idiin sheegaya kitaabkan waxaa eray meesha yaal in la xifdiyo looguma talagelin waxaa loogu talagalay in la qabto qodbaha muhiimkaa ah. tusaale furuudu salaa waa intee waa lix sheeg sheeg niyatu tahaarati lisalaati ghaslul wajhi ghaslul lyadayni maca almirfiqayni ghaslu rijlayni maca alkacbayni tartiibuhu haakada masxu aqali shayin min shacrin aw ra'sin maa min shacrin aw basharin min alra's erayadaa kooban shuruudu salaa waa intee waa kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa najaase maxaa la yidhaahdaa taa iyo taa iyo taa iyo taa iyo taa faahfaahinteeda iyo magaranaysaa howlaheeda dhaadheer waa insha allahu tacaala waa u tegi doonaa adiga waxaa lagaa rabaa inaa axkaamtaa kooban aa qabatid oo markay kugu timaado maxaa najaasa aad tirin karto maxaa farada aad tirin karto waa fahamta soo maa taas ayaa ujeed ku yahay kitaabkan aan dhiganayno insha allahu tacaala saa marka u qabo intii aad baratay haddaa faa'iidaysto ku dhaqanto alla wuxuu ku barayaa in kaloo ka badan man camila bimaa callama callamahu allaahu bimaa laa yaclam qofkii barta qofkii ku dhaqma yaa qofkii ku dhaqma wixii xogaag ahayd uu bartay hadduu ku dhaqmo alla wuxuu barayaa in kale uusan aqoon si ugu dhaqmo haddana waa fahamteen soo maa marka kitaabka markaa dhegaysatid waa inaa weysadaadi ku dabaqdaa hadda weysaan soo dhiganay ku dabaq weysadaadii najaasaan soo dhiganay ku dabaq najaasooyinkaas ka ilaalinaysi maxaa najaasaa iyo maxaan ahayn sheikhu wuxuu yihi raxima ama alghaslu miyaa fayajibu waxaa waajiba fayajibu waajib buu ku yahay qubayskii caynan fayajibu caynan shakhsi ahaan buu waajib ugu yahay cala arajuli ninkii iyo walmar'ati qoftii dumarka ahayd idaa kharaja hadday uu ka soo baxo liaxadihimaa midkood maniyun hadday mani ka timaado Ah, manidu waa waxa biniaadanku ka abuurmo biyaha biniaadanku ka abuurmo weeyaan oo alla subxana watacaala uu ka sameeyo marka raggii iyo dumarkii labadaba hadday mani ka timaado fii yaqdatin ayagoo soo jeeda oo indhaha kalahayoo soconaya oo ordaya ama fadhiyadee aw nawmin ama ayagoo hurdaba hadday mani ka timaado haye walow qadratan dhibicba ha ahaatee hal dhibicba ha ahaatee hadday mani ka timaado maxaa waajib ku noqday in ay qubaystaan oo qubayskii waajibka ahaa ay la yimaadaan markaas waa koow arrinka labaad oo qubaysku ku waajibaya waxaa weeye wa idaa uulijad haddii la geliyo alxashafatu dekerkii ma garanaysaa iyo xiniyihii ama dekerkii ninka ragga uu lahaa inteeda horeba xashaf markii qofka la gudo markii qofka ninka la gudo ama wiilka la gudo oo haraga kore laga jaro inta soo hadha oo banaanka usoo badaha xashafaa la dhahaa xashafo waa fahmta soo maa intaas hadday gasho buu ku yidhi shiikhu fii duburin meel daba ah aw amase qubulin cawradii dumarka ay lahaayeen hadday gasho wa in lam yakhruj yaysanba soo bixina maniyin wax maniya baysan soo bixin hadday rabtee walaa waqac yuusan dhicin hadduu raba intishaarun fidid uu magaranaysaa uu fidayo raggii iyo dumarkii ninkii naagtii isqabay ama ninkii qoftii dumarka isqabay marba hadday isku galmoodaanoo magaranaysaa labadii cawra ay isgalaan ayadana waxaa waajibaya qubayiis ayaa waajibaya ilaahay uusanba mani imaan hadday rabtee warkaa warkaabaa ku dhacay soo maa waaya wayajibu waxaa waajib ku ah calal mar'ati labadaas waa la wadaagaa labadaas hee haddii mini timaado iyo haddii galma timaado oo dadkii magaranaysaa isqabay ay isu galmoodaan ama si kalaba u dhacdo siday doonta ha ahaatee marba haddii magaranaysaa dakarkii uu cawradii dumarka uu galo qubays ayaa waajibaya arrinka saddexaad oo qubeyska waajibinaya waa kan wayajibu waajib buu ku yahay calal mar'ati qoftii dumarka ahayd idanqadaca hadduu go'o xayduha dhiiggeedii qofkii dumarka hadduu dhiigu ka go'o dhiiggii xaydka la dhihi jiray iyaduna way qubaysanaysaa way ka qubaysanaysaa aw amase nifaasuha dhiiggeedii nifaaska oo dhalmada hadduu ka go'o nifaaska waa dhiigga ilmuhu markuu dhasho ka dambeeyo oo afartanka baxa iyo dumarku waxay sheegaana dhiiggaas socda yaa afartan khasama aynu gaaray dhiiggaas socda ayaa waxay dhadaa nifaas dhiiggii nifaaska ahaayo dhiiggii dhalmada ahaa iyo kii xaydka ahaayo magaranaysaa caafimaadka qofkii tilmaamayey iyo dowladii shahriga ahayd labadaasna hadduu ka dhammaado ka go'o qubays bay la imaanaysaa way qubaysanaysaa soo afar ma ah waayahay xaaji sugteen aw amase waladad hadday dhashaba walow calaqatan xinjirba ha dhashee cad hilib hadduu kasoo dha hadduu doonaa kasoo dhacee xinjirba ha kasoo dhacda hadeerta marba haddii dhakhtarka uu yidhaahdo waxaani ilmuu ahaa magaranaysaa ilmo eh, samaysmaya buu ahaa marba haddii ka soo baxdo ayadana way qubeysanaysaa way ka qubeysanaysaa marka shan baa haynaa waxaan haynaa kow inuu qofku isku junubo labo in ma garanaysaa jimaaci galma ay dhacdo saddex qoftii xaydkeedii inay ka qubaysato afar nifaaskii inay ka qubaysato shan dhaalidii ma garanaysa marka wilaayadanu sheegaya maxay tahay wilaayada waxa weeye dhiig dambeoo ka dambeeya ma u jiraba qoftii sida loo sugaya wax yar kasoo xinjir baa kasoo daadatay waa ka dhan tahay dhiig kale oo ka dambeeya haba yaraatee hee ma jidhaba kadib maxaa la dhahayaa intaa ka qubayso waa kaa dhan tahay wilaayada la dhaha marka amase walow calaaqatan tubshiriya waa taas shantaasaa marka laga qubaysanayaa buu sheikhu yii raxima allahu tacaala tolo see loo qubaysanayaa marka waa tan wa furuudul qusli qubeyska waa arkaantiisu itnaani waa labo laba rugni baad ilaalinaysaa markaa janaabada ka qubaysanaysid ee wixii la halmaara kow al awalu kan koowaad niyatu tahaarati niyeysasho in la niyeysto atahaarati in la isdaahirinayo in la niyeysto markaa biyaha isku bilaabaysid inaad niyaysato qubeyskan qubayskii daahirinta ahaa inuu yahay warkama ku dhacay niyatu tahaarati maxaad isku daahiranaysaa lisalaati niyatu tahaarati lisalaati salaad inaad isku daahirinaysid inaad u qubaysanayso inaad niyaysato niyadda maskaxda gashanaysaa ama mase waxaa u niyeysanaysaa rafcil xadathi al akbari xadadkii weynaa horey waxaan usoo sheegnay dahaaratun eh, eh, eh, iisoo qabo dahaarat lxadath dahaarada inta uqaybinay inte dahaarada qaybina dahaaratu najaasa iyo dahaaratul xadath soomahayn najaasa in layska daahiriyo saxaro kaadi dhiig matag waxaas dahaaratu najaasa la haldhaa dahaaratul xadathna maxaa weeye waa in ama la weysaysto oo qofka ay ku yimaadaan wixii weesee jebinayay oo markaa oo ka weeseysanayo marka haddii uu weese u baahdo waxaan leenahay alxadath al waa weese jab haddii weese wax ka weyn ma garanaysaa uu xadasku yahay oo qubeyskii muxuu ahay janaabadii iyo shanta lixii haddaan sheegayna uu yahayna maxay noqonaysaa iyaduna alxadath al marka xadath akbara iyo xadath asqara weeyaan xadath asqar waxaa laga wadaa qofkiina wixii weesada jibinaya ku yimaadaan maxaa weesada jibinayay afar xabe ahayn sooma ahayn in ragii dumarka istaabtaan in labadii wado ma cawrada wax ka soo baxaan in qofku uu seexdo ama caqligu zuulo waxyaabaha qof hadday ku yimaadaan xadatha askar baa la dhahaa qofka haddii janaaba ku timaado isku riyoodo ama xayd qoftii dumarka ku yimaado ama nifaas ama galma meesha ay timaado asna maxaa la yidhahdaa xadathun akbar kaa waa kii weynaa marka kaa marka weyn waa kan qubeyska waajibinaya afartii horeaan shala soo dhiganayna maxay waajibinayaan weysada shiikhu muxuu ku yidhi marka hadda muxuu niyeysanayaa rafci alxadati alakbar alxadath alakbar wixii loo yaqaanay inuu isa yeelayo ayuu niyeysanayaa weeyaan aw amase wuxuu niyeysanayaa naxwahumaa wixii kuwaa la mid ah muxuu niyeysanayaa sidaa salaada usoo marno oo kaleeto labadaas qof hadduu niyeysto qubeyskii waajibka ahaa buu niyeysan karaa inuu janaabo isa koryeelayo qofkii dumarka inay xaydkii iska daahirinayso niyadda ku qabsanaysa waxaas gaargaarba qofku u niyeysan karaa in xayd iska daahirinayso in janaaba la iska daahirinayo qubeys saasna wuu niyeysan karaa xabadxabaddaa xagee buu ka niyeysanayaa bilqalbi qalbiga ayuu ku qabsanayaa goorma maca awali jus-in qaybta ugu horaysa qaybtaasoo yaqsiluhu uu dhaqayo min badanihi jirkiisa jirku markii la qubaysanay jirku hal xabbuu isku yahay meesha ugu horayso aad qandhiqaniinka jirka ka bilaabaysid yaah markaas ayaa niyeysanaysaa qubeyskii waajibka inaa qubaysanaysid ama qubeyskii janaabada aad ka qubaysanaysid ama addii gabar xayd kii xayd ka qubaysanayso waa fahamta soo maaha famaa wixii qasalahu uu soo dhaqay qablaha niyadda ka hor wuxuu soo dhaqay laa yasixu ma ansaxayso weeye fa waxaa laga rabaa waajib ku ah markaa icaadatu qaslihi dhaqideedii inuu soo celiyo bacdaha niyadii kadib kuleyl baahiyey qofkan janaabana way ku dhacday kuleylna waa soo qabtay waa soo kullaada shaawarkiibu isku furay kadib waa xasuustay inuusan niyeysan qubays kaas hor isqaboojin buu ahaa lama rabo waa inuu mar labaad hee niyeystaa qubays janaabo kadibna caadou qubaystaa warkaas dhacay soo maa mhm shadiga kuwa niyaa la yska rabaa niyadu maxay faa'iidaysaa shayga dhaqanka ah shayga cibaadada bay kala saartaa qubays iska caadaasu ah ma jiro qofku markuu isqaboojinayo wuu qubaysanayaa qubays jimca oo sunnaabaa jira qubays kale oo ciidkaabaa jira waxa kuwa sunnooyin iyo kuwa aan sunno ahaynba waa jiraan marka qubeyskii janaabada waa waajib see oga soocaysaa marka ilaan wixii waa isku wada egyihiin biyaha kasalasaga bilaabayaa waa inaad niyeysataa marka inuu yahay kii qubayskii waajibka ahaa haddaan niyeysan marka kuwii iska noqonaya waxba isuu kordhinaya warkaa ku dhacay soomaa athaani shardi runiga labaad waxa weeye tacmiimu badanihi jirka inuu wada gaarsiiyo bilmaai biyihi muxuu gaarsiinayaa albasharati haragii iyo washacri timihiiba tin iyo cirib ha tin iyo harag labada kaa leedahayba isku soo daro waa in biyuhu ay gaaraan ayib fa marka waxaa waajib ah aslu baadini kafiifi shacri qaslu dhaqidii baatinika fii shacri tintii faraha badnayd yaah meesha doontaa ku taale tintii faraha badnayd gunteeda hoose in lasoo dhaqa ayaa waajib ah maxaa shara waasada kusoo dhiganay qof hadduu ninku garo weyn leeyahay gunta hoose in la dhaqa waajib miya ahayd maya qubeyska waajib marka lasoo gaaro gabadhii timaha badnayd oo timahootada canaayeen iyo ninkii gerka weynaa iyo kulli gunta inay soo dhaqaan baa la rabaa warkaa waa ku dhacay soo maa ah, gabadhii markaa dinteedu u xirxiran tahay loo dabay ina furta khasabku maaha laakiinse waa inay gudaha gaarsiisaa warkaa waa ku dhacay soo maa hadday gaarsiin weydo ina furfura mooyaane si kale ay ku gaarsiin weydo waa inay furfurtaa warkaa ma ku dhacay maxaa yeele meeshan waxaa rabaa in la gaaro tin iyo cirib alla adiga allah wayajibu waxaa kaloo waajiba buhi sheikhu raximah tacaala qaslu inuu dhaqamaa shay yaraahu naadiru qofka ku daawanaya uu ka arki karo minal uduni dhegti qofka saa kuu fiiriya intuu dhegta ka arki karo yaa iyadana in lasoo dhaqo wey maxaa waa banaankii intaas saa markuu dhegtaada qofka u fiiriyo asagoo aan isdhibayn saa markuu ku eego soo inma muuqato intaa muuqanaysa qofki inuu ayadana dhaqo waa la iska rabaa warkabaa ku dhacay soomaa meesha gudaha inuu biyaha gaaris iyo lama ruuxna qof kasta wuu garanayaa qof markaad saa dhegta u fiirisay inta muuqan karta baa laga hadlayaa warkabaa ku dhacay soomaa oo minal uduni dhegtii ah muxuu kaloo dhaqayaa wamaa yadharu wixii soo muuqda xaala taqawudi qofku markuu saxaroonayo wixii ka soo muuqda ma garanaysaa meeshuu ka saxaroonayey oo minadubri ma garanaysaa xaggii dambe ah iyoba dabaqaatihii heerarkeedii qofku markuu saxaroonayo inbaa soo muuqanaysa buu ku yidhi magashii laga saxaroonayey intaasi waxay ka tirsan tahay jirkii bannaanka ahaa waa inuu ayadana dhaqaa haye iyo wamaa shay buu qofku dhaqayaa qoftii dumarka ahayd weeye yadaharuu soo muuqanaya min farjil marcati qoftii dumarkeeda cawradeedii hore wixii ka soo muuqanayay idaa jalasad markay fadhiisato calaa qadamiyaha labada lugood ku fadhiisato markii labadaa lugood lagu fadhiisto kadoloobkii baa laga hadlayaa wixii farjigeed qofka dumarkaa soo muuqanayay ayadana bannaankii bay ka tirsan tahay waa in la dhaqaa wa qulfatin oo wa baadini qulfati man lam yukhtan kii aan la gudin buryadiisii gudaheediina waa la soo dhaqayaa iyo wamaa taxtaha wixii hee ka hooseeyey waaya dadka markii ilmaha herkaa intaan la gudin harag baa ka saaran inta hore soo maah dadka gaalada inta badan isma gudaan marka maxaa dhacaya qof markuu weynaada haragii waa la dheeraanaya wuula weynaanaya markii qofkii janaaba ku dhacdo si aan gudnayn haragaas marka horeba meesha in laga tuuro laga jare ahayde waa in haraga gudihiis uu soo dhaqaa warkaa waa ku dhacay soomaa yah maxaa yeelay meesha markii la jaro inta soo baxaysaahay banaanka ka tirsantahay jirka banaankiisa ka tirsantahay jirka gudihiisa kuma tirsanaa marka jirkii banaankiisa qayb ka mid a ah gudaha ku jidhay shiikow in lagaa jare ahayd markii hore <laughs> waa in hee aad soo waa soo dhaqdaa weeye fa markaa waxaa waajiba an yajriyal maa'a biyaha inuu ku dare dul mariyo bitabcihi sidii caadiga biyaha iyagoo u soconayaan waaye kulla daalika intaan soo sheegno oo dhan meesha dahaaraa la baranayaa waa fahmta soomaa maa yaa waaya intaa waa inuu qofka soo dhaqa waaya ashardu thaali shardiga saddexaad xageega la socdaa haddaya i sheegaya hadda muxuu soo sheegay shiikhu furuud qusli waa labo labadii dhammaynna kan saddexaad muxuu ahaa shuruudu salaadii kitaabku ka soo bilowday baa laba sharti soo dhammaynay maxaan soo dhammaynay shardigii koowaad oo ahaa yah muxuu ahaa shartigii koowaad war sheega dee maya dahaaratu najaaha soo dhammayna dahaaratu thawbi walbadani hee walmakaani waa shardigii koowaad warkaabaa baa ku dhacay soomaan shardiga labaad muxuu ahaa tahaaratul bilwuduu'i walghasli ama walghusli laba shardi baan soo dhamayna shardiga saddexaad yacni laba dahaaraan soo dhammayna dahaaro nijaasa layska daahirinayo iyo dahaaro layska daahirinayo weyse jabiyo wixii qubayska waajibinaya warkaabaa baa ku dhacay soomaan shardiga saddexaad waxa weeye dukhuulu lwaqti shuruudda salaada shardiga saddexaad waxaa weeye waqtigu inuu soo galo salaad waqtigeeda uusan joogin ma tukan kadhib wa waqtiga salaadu waxaa weeye zawaalu shamsi qoraxdu markay iilato liduhri baa iska leh qoraxdu markay bartanka ka iilato yaa duhur baa la soo galay oo inay iilato saa u garanaysaa adu markaas cirka saa u fiiriso cirka meel baa bartanka ku noqonaysa soo maa yah adi artidaa laga hadlaya cirka markaa eegto meeshii bartanka kuu noqotay haddii qoraxdu ka beedho dhinaca ka istaagtay salaadii duhur baa la soo galay warkaa maa ku dhacay kow wa buluuqu dilli kulli shayin shay kasta harkiisu inuu gaaro midlahu asagoo kale inuu la mid noqdaana hee zaa'idan ayadoo laga jarayo zaa'id ku ah calaa dilli listiwaa'i hooska istiwaaha la yidhahdo waa sharxi doonaaye lilcasri baa ayadana iskale oo muxuu ku yidhi salaada casar waqtigeeda wuxuu soo galaa qofka iyo hooskiisu markay isla ekaadaan warkaama ku dhacay yaah qoraxdu marka hadda wadamada anaga wadankayaga iyo wadamada khadka khadka saaran istiwaha saakdu istiwa waxa ladhaha khadka adduunka kala bara bay yidhaahdeen warka waa dhacay soomaa khadka adduunka kala bara marka wadamada saaran dadka qoraxda u soo saddex baa loo qaybiya qolo qoraxdoodu hal leen iska haysataba way fahamsoomahayn qolo qoraxdoodu saddex meelood marto xilliyo waxay maraysaa qoraxdu bartanka markaa qofkii wax hoos soomaaliya markay qoraxdu bartanka taagantahay xillina waxay maraysaa qoraxdu dhinacaan ma garanaysaa koonfureed bay soo maraysaa markay soo baxdo xagga usan jeertaa saasoo u soconaysaa hooska xaggee buu aadaya dhinacaasuu baxaa marna qoraxdu dhinaca waqooyiga bay maraysaayo dhinac bartankii bay ka leexanaysaa hooska xaggee u baxayaa markaa dhinacan ayuu baxaya marka anaga wadankeena sida saxda shiikhu sheegayo kaleto wey qoraxdii markii marna qofkii way ku beegan tahay marna qofkii dhinacan bay ka xigtaa koonfurta marna waxay ka xigtaa dhinaca eh, qiblada bay ka xigtaa marka shiikhu wuxuu ku yidhi markay qofka ku beegan tahay qoraxdu oo bartanka ay halkaa ku hayso wax hoosa ma le hooskii iyo asagu isku dhammaadeen hoos ka soo bixi mayo hadda markii aan toosh ifiyo oo shayga aan tusha kaga qabto iftiin hoos miyaa baxaya asagay hooskiis waa isku jiraan soo maan inta kaga qabto hoos xagee buu aadayaa dhinacan buu u baxaya haddaan geeskan kaga soo qabtana xaggan buu u baxaya shiiku marka wuxuu ku leeyahay haddii qoraxda bartanka maraysa hoos soo haraya male markay bartanka marayso laakiinse qoraxda geeskan iyo geeskan midkood marayso yaa salaada duhur markii la saabinayo waxaa laga jarayaa qoraxdii markay geeska marayso marnaba hadduu eebba ku roonaado see idinku dhahaa waxay u baahan tahay xoogaa xisaaba yacni tusaale ahaan tusaale yar baan bixinaynaa suga hadda markii aan toos ifiiyo tusaala idin siinayahay oo aan dusha kaga qabto tooska moobilkan hooskiisii wax hoosa oo kasoo baxaya male soo maa yani dushay qoraxdu kaga haysaa halkan iyo halka iyo afartan geed midtana hoos bixi mayo markaas waxaa la yidhaahdaa istiwa ma jiroba hoos istiwa la yidhahda ma jiro warkaa waa ku dhacay soo maa laakiinse markay qoraxdu bartankiina joogto laakiinse ee ahayd midii koonfurta maraysay bartankii way joogtaa laakiinse bartankii ha joogtee shaygii markii la istaajiye xagee ka qabanaysaa dhinacan koonfureed bay ka qabanaysaa marka xagga maxaa aadaya xoogaa yaroo hoosa aadaya soo ma ahayn haddii qoraxdu bid ka soo baxdo magaranaysaa ay marto dhinaca waqooyigana xoogaa xagga u durkaysaa oo bartankii bay ka leexanaysaa hooskeeda xaggee soo aadaya marka dhinacan u aadaya hooska marka geesaha aadaya markii bartanka la joogo hadhow markii casarka la gaaro xisaabta waa laga jarayaa waafahantsomaalian marka xisaabtaa laga jaro hooska soo haray iyo qof hadday isleekaadaan ekaadaan xilliga casarkaa la gaaray insha alla kitaabta way markaa u tagno si fiican baa u faahfaahin doonaa warka waa idin dhacay soomaa waaye marka haddii laisuwaa waa hooska soo hara markii qoraxdu bartanka taagan tahay waqooyi iyo galbeed midkoodna ay jidho waqooyi iyo koonfur midkood hee ay jidho weeyaan marka xilligaas soo uruuri salaada casar muxuu soo gelayaa qofka iyo hooskiisu markay isla ekaadaan hooskaasna laga jaro hooska loo yaqaan istiwaha warkaa waa ku dhacay soomaa wa guruubu shamsi qoraxdu inay dhacdaana lilmaqribi xilli maqrib waay marka qoraxdu dhacdo maqrib baa soo gelaya wa guruubu shafaqil axmari cawaweertii guduudnayd ama midabkii guduudnaa markuu meesha ka baxo oo waddanku mugdi noqdana lila cishaa'i baa iskaleh inta guduudka halkaas ma garanaysaa qoraxu dhaca uu ka soo muuqdo xilli maqrib baa lagu jiraa guduudka markuu meesha isaga dhaqaaqo waddanku mugdi noqdana maxaa lasoo galay xilligii cishaha baa lasoo galay weeyaan wa tuluucu tuluuculfajri saadiqi waaga runta ah soo bixidiisuna yaa waagaas almuctaridu isu gudbaya januuban koonfur iyo washimaalan waqooyi waaga isku gudbaya markuu soo baxana lilfajri baa iskale yaa iska leh salaada subax baa iskaleh leh habeenkii markii la joogo laba iftiin baa soo baxa iftiin wuxuu soo baxaa goor saqda dhexe la gaarayo aduu sideedda iyo sagaalada horaantoodayo fajrun kaadib baa la dhaha maxaa loo yaqaanaa waaga beenta ah saasuu u baxayaa ma isballaaranayo bari buu ka baxayaa saasuu hawada u gelaya markii xoogaa la joogo iska baaba'aya waddanka mugdibu kusoo laabanaya kaa lama rabo fajrun saadiq baa fajr maxaa weeye waagii iftiinkiis baa soo baxaya maxaa ku garanaysaa markuu soo baxo wuu isballaarinayaa waqooyi iyo wuxuu aadayaa iyo hee koonfur buuruhu isku ballaarinaya iftiinka isballaarinaya marka u horeysa uu soo baxo waxaa loo yaqaanaa duluucu fajri saadiq warkaama ku dhacay waaga runtaa markuu soo baxo waagaa hadduu dilaaco salaadii subax ayaa la gaaray warkaama ku dhacay marka maxaan leenahay shanta salaada waqtiyadooda wakaa haddii qoraxdu iilato duhur baa la soo galay qofka iyo hooskiisu markay isleekaadaan casar baa la soo galay qoraxdu markay dhacdo maqrib baa la soo galay iftiinkii guudnaa markuu meesha ka baxo mugdi isugu tagto maxaa soo galay cishihii waagii gudbayay oo bari iyo koonfur iyo waqooyi aadaya markuu soo baxanahee salaad subax yaa la gaaray eh, waaya fatajibu marka way waajibaysaa asalaatu salaaddii baa waajibaysa fii haadihi alawqaati waqtiyadaas wa taqdiimuhaa in laga hormariyo calayhaa waqtiyadaa in salaadda laga hormariyaa iyo wa ta'khiiruhaa in laga dibdhigo salaada canhaa waqtiyadaas min akbari almacaasi macsiyo la galo iyo dembila la kalo kuwa ugu waaweyn bay ku jidhaa wa afxashi sayi'aad xumaan xumaanada faraha badanoo biniaadamku galana tan ugu weyn ama ugu xun ayay ka mid tahay wey qofkii inuu salaadii wakhtigeeda dhaafiyo asagoo soo fadhiya miir qaba soo jeeda wax ka khaldanna aysan jirin lagu adimo lagu aqimo salaaddii lagaga baxo wakhtigeeda uu socdo socdo socdo ilaa salaaddii kale laga gelayo asna uu soo fadhiyo dembiilo wey marka waa ku dhacay soo maa salaaddii hadduu kas isu dhaafiyey oo wakhtigii kaleo salaada kale la gaaray marka salaaddii waa laga rabaa laakiinse waa dembiilo gaboobay wey dadka salaada markii la aadambe iska nasanayo oo ma garanaysa ceebtan allah asturo aamiindha ah. waaya araabicu shardiga afaraad araabicu shardiga afraadi satru maa bayna surati rajuli satru waa in la asturo maa bayna inta ka dhaxaysa fiiri maa bayna inta ka dhaxaysa surati rajuli ninka cawradii ee xuduntiisa iyo wa rugbatihii lowyadiisa inta ka dhaxaysa in la asturo weeye iyo wa jamiici badanil mar'ati qofta dumarkaa jirkeeda oo idil in la asturo weeye ilaa wajhaha wejigeedii mooyaane iyo wa kafayha labadeeda ma garanaysaa cumaacun intaas mooyaane ninka inuu markuu salaadii gelayo waxaa waajib ku ah inuu asturo hee xudunta inta ka sokaysa ilaa lowyada xudunta iyo lowyadu kuma jiraan cawrada laakiinse waa in la qariyaa si cawradii loo dhammaystiro warkaa ma ku dhacay qofka ninkaana waa in qofta dumarkaana waa in ayadoo dhan ay salaada isqarisaa ayadoo salaadii ku jirta intaay soo muuqato salaaddu waa ka jabaysaa iska jir haddii xoogaa timaa meelaha kasoo jeedaan waa jabaysaa haddii gacluuhu feedan yihiin waa jabaysaa iska jira ilaa wajaha mooyaane iyo wakafayha mooyaane ha intaa way soo muujin kadhaa intaa waa iska marka salaada gelayso wayajibu waxaa waajiba intaas waa intintii la qarin lahaayo magaranaysa adiladu kusoo aroortaye waxaa kaloo waajiba satru in la qariyo jus-in qayb oo min jawaanibil wejhi wejiga qeybihiisageesihiisa ka mid ah qoftii dumarka laga hadlaya qoftii dumarka ahayd maxaa la yidhi wejiga ina qanisahay khasab maaha soo ma ahayn gacmaha inta ina qanisaa khasab maaha dayib maxaas soo kordhay waxaa soo kordhay wejigii qeybo ka mida ah inay qariso labadii gacmood inteeda hore oo kafaynka ahaana qeybo ka mida ah inay qariso ayaa waajib ah ma iskooda waajib u yihiin maya oo maxaa loo qarinayaa si si loo hubsado kuwii waajibka ahaa in hee la soo qariyey shale maxaan soo sheegnay markii la weeseysanayo gacmaha maxaa waajib in la dhaqo ilaa suxullada soomahayn maxaa kaloo waajib laga dhiga in xoogaa la dhaafo oo way loo dhaafayaa baa la yidhi si loo hubsado inay dhammaystiran tahay tanna waa sidaasoo kale qofkii dumarkaa ah waa inuu wejiga xoogaa soo gaadhaa xijaabkeedu soo gaaraa si ay u hubsato tintii inay soo dhaaftay oo hee ay soo qarisay gacanteeda waa inay xoogaa soo gaartaa ma garanaysaa qarinta qarinayso ii sheeg kafka waa inay xoogaa soo gashaa si ay u hubsato inta ina qarsoon tahay warkaa kudhacay soo maa wakaa wa cala rajulu ninkiina waxaa laga rabaa satru inuu qariyo jus-in qayb oo min suratihi ka mid ahaa xuduntiisa inuu qariyo iyo wamaa xaadaaha wixii la siman ilaa dhabarka dee waa inuu soo qariyaa iyo wa jawaaniba rugbatayhi labadiisa lowgeesaha wixii ka xiga waa inuu soo qariyaa intaa waa inuu qariyaa waaya oo muxuu u qarinayaa ayadana dee cawradiibaa si maadaama eeg meesha cawrada ahayd qarinta haddaad ku joogsatid lagama aamin qabo inay wada dhammaystiran tahay laakiinse markaa soo dhaafto maxaa hubtaa inaan wada qarisay mhm. waaya wa calayhimaa labadoodaba ragiyo dumarkii waxaa laga wada rabaa yaah assatru in ay la asturo min aljawaanibi geesaha in jirkii laga asturo in cawradii yaah laa min asfala xagga hoose in laga soo asturo shardi maaha warkamaa ku dhacay maxaa laga wadaa qofka afarkii afar jihu leeyahay soomaa jihooyinka hadda laisla yaqaan kor hoos afar jima waa lix iska noqonayaan kor iyo hoos iyo afarta geesaha kaxiga horay gadaal iyo midig iyo bidix soo maahayn wuxuu ku yidhi wixii hoostaa ka soo hara yaa in la qariyo ayaa in laga qariyo oo laga asturo ayaa waajiba cawradii marka waa ku dhacay soomaa ayib maxaa laga wadaa yacni markii aad dharkiisa surayso waa inaan kor laga soo arki karin warkaama ku dhacay korkaas waa inaan laga soo arki karin koow qofka geeska saa kaaga soo fiiraya inuusan cawradaada arki karin qofka horadaada istaago inuusan intii la qirinayo uusan arki karin qofkii gadaashaada istaago inuusan intii la qirin uusan arki karin warkaama ku dhacay qof hoos qofka taagan yaah asaga yaqaan wuxuu ka doonaye hoostaas in laga soo qariyo cawrada shardi maaha iyadu warka ma ku dhacay sida loo soconaya haddii lagodho ninkiiyo macuustaada xirahaye macuus haddii hoos laga soo tolo sidee loo soconaya lama socon kara soo maa ah, marka qofka waxaa lagu waajibiyey inuu cawradiisa ka asturo afarta jiho iyo kor hoos casurideeda dee cid ka soo fiirin mayso ciddii kasoo fiirinaysa ayadaa qaldan muxuu ka doonay waaya marka intaas laa min laa min asfala macnaheed waa sidaas laa min hee asfala tafiqigu wuxuu ka hadlayaa maxaa dhici kara warkaa ma ku dhacay adoo meel sare ku tukanaya oo geesihii iyo korkii iska soo asturay oo ceeb aan laga arki karin hadduu cawraadii qof ka soo arko meel hoose salaaddii makaa jabaysaa iga jabi mayso maxaa yeele meelihii la asturaya ka mid maaha warkaama ku dhacay yani xaggaasaa laga duulaya waa inaad fahamtaa taloo ma dhici kartaa ma dhici doontaa laga hadlamaya hadda haddeeba dhacda ka soo qaad warkaama ku dhacay wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru waxa wax asturaya inuu noqdo an yakuuna inuu noqdo asaatiru shayga wax asturaya maa idin kugu darayaa yah inuu noqdo shayga wax asturaya yamnacu mid diidaya xikaayata inuu muujiyo lownil basharati midabkii jirka marada isku asturaysid waa inay tahay shay diidaya midabkii jirkaaga in laga arki karo warkama ku dhacay yah waa inaan midabkii jirkan laga arki karin wa an yakuuna shayga laysku asturaya waa inuu yahay malbuusan aw ghayra malbuusin halkaa marka maxaan leenahay wa an yakuuna waxaa soo gashanaysaa sharuuxda qaar buu ku yaallaaye wa an yakuuna shayga laysku asturaya waa inuu yahay mushtamilan mid koobaya mid koobaya baa ku darso xaggaa mushtamila mid koobaya calal mastuuri shaygii la asturayay waxaa isku asturaysa waa inuu yahay meelihii la qarinayay koobaya oo kusoo wareegaya malbuusan waxaas aa isku asturaysid malbuusan midaa xiran tahay ha noqdo oo markaas dee dhar ahaan a u xiran tahay aw amase kayra malbuusin yuusan noqon hee hadduu doone hee waxa dhar ahaan u xiran tahay yuusan noqon hadduu rabe laakiinse waa inuu yahay shay hadduu eebbu ku roonaayo mushtamil ah oo kugu oo ku asturaya waa inuu yahay muxuu diidayaa masalada waxaa kasoo soo baxaysa shay jurmile jurmi soo garanmaysid wax la taaban karo waa inaad isku asturtaa wey macnuhu wax la taaban kara hee waa isku asturtaa wa an yakuuna waa inuu yahay mushtamila mid kulansanaya calalmastuur almastuur mid ku wareegsan mid koobaya waa inuu yahay calal mastuuri meeshii la asturayey shaygu malbuusan shaygu malbuusan mid la xiran yahay ha noqdo hadduu rabee aw amase khayra malbuusan yaaba la xidhan hadduu rabee warkama ku dhacay surwaal iyo shaat ahaan u qab haddaa rabtid waa fahan soo ama go ahaan go intaad soo qaadatid saa labada dhinac oga tuuro falaa takfi markaa kuma filna qofkii dulmatun guri mugdiya inuu dhex istaago intuu dharkii bixsado halkaa dhigto inuu yidhaahdo guri mucdiyahu dhex tukanayaa maxaa cawradeedii looma jeedo mugdi inuu isku asturo salaaddii ku gudi mayso warkama ku dhacay ee maxay ku gudaysaa salaadu shay jurmi leh oo la taaban karo inuu hee isku asturo waaya falaa takfi kuma filna biri dulmatun mugdi inuu dhex istaago iyo wa khaymatun khaymad teendho sakiiratun yar teendho yar buu dhex istaagay maxaa tendhada dhar looma yaqaan warkaabaa ku dhacay soo tendhada dhar mayaa loo yaqaanaa maya markaa qof teendho ku dhex jira markaa alato hey hebel teendhuu xiran yahay miyaa dhahaysaa dhihi mayse marka wax la xiranayo maa qof mugdi ku dhex istaagayna hebel waa asturanya miyaa dhahaysaa maya marka waxaa la isku asturaya waa inuu yahay wax qofkii koobaya ama dhar u xirto ama si kale hee ha u xirto hadduu waaya alkhaamisu shardiga shanaad waxaa weeye istiqbaalu qiblati qibladii inuu ku aado u jeesto bisadri laabtana uu ula jeesto laabta u jeedinayaa fil qiyaami markuu taagan yahay iyo walqucuudi markuu fadhiyo mhm. wa bilmankibayni labadii garabna inuu u jeediyo xaggii qiblada weeye iyo wa mucdama albadani iyo jirka intii si kale haye fii kayrihimaa markuu istaag iyo fadhi midtoona uusan ahayn de markuu shiifaa laga hadlayaa qofka bini aadanka ahi intuu caqliga leeyahay salaaddii waa laga rabaa ama istaag ha ku tukado ama fadhi ha ku tukado ama jiif ha ku tukado warkaa ma ku dhacay yaa marka hadduu istaag iyo jiif fadhi ku tukanayo xabadkii waa inuu xaggii qabligeeda qiblada u jeediyaa hadduu jiif ku tukanayana labadii garbood saas ujiibsan labadii garbood waa inuu xagga qiblada hee u jeediyaa iyo jirka intiisi kale marka waa ku dhacay soomaan ayib xaggaa marka maxaa fahamtay istiqbaalu qibla bisadri laabta loo jeedinaya yacni madaxan wejigani khasab maaha in qiblada loo jeediyo warkaa soomaan yah a marka xaggaa kasoo baxay qof hadduu saa dhawaaso salaada ku jira salaaddii kama jabayso maxaa yeelay shardiga qiblada in loo jeesta xagee weeye waa sadriga laabta weeyaan laakiinse qofka haduuse geesaha firfiiriyo waa nebigaa noo sheegayo wuxuu sii fiirinaya buu nebigu yidhi shaydaanka iyo ajarkii salaada kala sii cararaya khatar weeya markaa iyadu salaadii ku tukamaysa lakiin salaad naaqusaa tukanaysa salaad tacbaana waa tukanaysaa waaya ilaa mooyaane idashtada inuu adkaado alkhawf cabsi daran inaad timaado mooyaane walam yumkinhu aysanna suuragal u noqon al istiqbaalu in qiblada u jeesto dagaal baaba lagu jira ayaa qibla ka gaaray in lagu jeesto mactaa adoo dagaal ku jira dagaal muslin iyo gaal isdagaalayso adoo ku jira mactaa yaa salaad inagta lama ogolaa waa xiranaysaa dagaalka gelaysaa adoo xagga u jeeso ama xagga u jeeso ama xagga ujeed ama xagga u jeed warkaama ku dhacay saa lagaa cifinaya qibladii baa lagaa cifinaya weyaan waaya ilaa mooyaane iyo ishtadal khawfu cabsi darna markay jirto dagaalka keliya maaha libaax baa waa ku baaxsadayba ah, salaadii waktigeedan waa sii baxayaa xeroo dibadda ku dhac warkaa ku dhacay soomaan adoo tog joogabaa biyaa ku soo dhacay tagraanayaa salaadan ku jirayaa ma jidho naftaada haligaysa salaadii waa ku jidhaa dibadda ku dhaca sheikh meel dadunta xagga u jeesantaa rabtide meel magangeliya kaa jidho oo aa ku badbaadaysa aad warkaa ma ku dhacay salaadiina way kuu jiraysaa walam yumkinuhu alistiqbaalu weeyaane fa wuu tukanayaa kayfa amkanahu sidii ay u suuragal tahay walaa yacadati caleyh soona celin mayo salaadaa saasay ku ansaxaysaa ku tegaysaa asaadisu shuruuda salaada keoda lixaadi an yakuuna almusalli waa inuu yahay muslima qof muslimna nin gaala salaad ka hee ka ansix mayso ilaahuma kun salaadoo tukado maxaa yeele tii ka horeyso shahaadadaa ka maqan asaabicu waxa weeye an yakuuna qofku inuu yahay caaqilan qof miir leh waa inuu miir qabaa qofku qof waynu miir qabaa falmajnuuna kii waalnaaya wasabiyu ilmihii yarka ahaaye mumayiska aan noqon aan wax kala mumayis maxaa lahaa markuu asaga keliya suuriga gelayo asaga keliya cuntada cunayo asaga keliya wax cabayo baa laga hadlaya warkaa baa ku dhacay soo maa ilmihii yarka ahaa iyo kii waalnaan labaduba yaa E, alladii kaasoo lam yumayis aan waxba kala soocin laa salaata calayhima wax salaada laguma leh walaa tasixu minhumaa kana ansixi mayso ansaxba maaha weya athaaminu shardigaa sideedaadi an takuuna almar'atu qoftii dumarkaa waa inay tahay naqiyatan mid ka nadiif ah min alxaydi dhiiggii xaylka ahaa iyo wanifaasi dhiiggii dhalmada falxaa'idu islaantii xaydka qabtay iyo wanufasaau tiin dhiigga dhalmada qabtay laa tasixu salaatuhuma haddayba tukadaan salaadaasi maba ansaxaysa walaa qada'a calayhima lagumana laha wixii ka taga salaadaha waayahay fa in dakhala alwaqtu waqtigii salaadda hadduu soo galo mas'alo muhima weeye halka fa in dakhala alwaqtu waqtigu hadduu soo galo wahiya daahiratun ayadoo dhiiggii nadiif ka ah aa fadara'a dara'a calayhaa kadib buu gadaal kaga yimi alxaydu dhiigii baa gadaal kaga dhacay salaadii duhur markii la addimay daahir bay ahayd qoftii dumarka ahayd lixdii iyo shaniyo toban markay maraysay haddii lixda la adimay yaah lixdii iyo shaniyo toban markay maraysay fadara'a calayha waxaa ku soo darriyey oo gadaal oga yimi alxaydu dhiiggii dhalmada dhiiggii xaydkaa waa ku dhacay ama wanufasaa'u dee kaasaa ku dhacay wanifaasudhan baa ku dhacay waayahay bacda an madaa markuu tegay waqti shan iyo toban daqiiqa oo kale dee markii waqti uu tegey waqti ay ku tukan karto intee weesaasatay ku tukan karta markuu tegey kadib ayaa ayadii aan tegin baa xayd ku dhacay aan isku xirno waayahay fain dakhala hadduu soo galo alwaqtu waqtigii haddii uu soo galo walxaal hiya iyadoo daahiratu nadiif ah oo fadarca uu soo dariyo calayaha gabadhii marka alxaydu uu ku soo dariyo dhiig ku dhaco wanifaasuna uu ku dhaco bacda an madaa markuu tegey maa shay uu tegey yasacu ku filan yasacu baa ka dhiganaysaa maa shay yasacu ku filan uu tegey yah waajibaati tilka salaati waajibaati tilka salaati salaadaas waajibaadkeedii yah in ku filanoo ay samayn kardhow waqtiga markuu tegey baa dhiiga ku yimi wajaba waxaa waajib ku ah calayha gabadha qadaao inay soo qallayso salaada maxay salaad waqti u heshay buu ahaa haddii lixdii markii la addimay lixdiiga labaatan dhiig ku dhaca maxay haysatay maxay haysatay gabadhaasi waqti ay ku weysaysato duhurna ku tukato waajibkay ku tukata alahlayayaa salaadii waajibka ahayd iyo weysadeedii inay ku samayso ma haysta mise ma haysan shiikhow dhiig baa ku dhacay haddee maxaan sameeyaa soo tuka salaada baa la dhahayaa maxaa yeele waqti waa haysatay aad ku tukatay adaa hee adaa dayacay waktigiise eh, wey taasi waa ayada nadiifa waa gadaal bay ka timi w hawshaasi tanna ka warama waydan qadaca qoftii xayd bay soo haysay xayd baa kusoo beri xayd baa soo hayey waydan qadaca ah hadduu go'o alxaydu dhiiggii baa ka go'ay wanifaas baa ka go'ay goorma waaya walam yacud fii waqti subxi walam eh, mxmed qnacgaas yah waaya walam yacud fii waqti subxi aw iduhri aw almaqribi haa waidan qadaca hadduu go'o alxaydu dhiiggii baa go'ay dhalmada dhiiggii xaydka eh, ahaa wanifaas waa go'ay walam yacud mana soo laaban yacni saasuu ku tegey soomaan dhiiggii waqtigiisa baa dhammaaday saasuu ku tegey walam yacud dhiiggiina ma soo laaban fii waqti subxi waqtigii subaxa aw iduhri ama waqtigii duhurka maqriba ama waqtigii maqribka walow baqiya haba ka harsanaada waqtiyadaase minhu waqtiga xaggiisa haba ka harsanaadee qadra maa shay in ku filan qadra maa shay qadarkii yasacu ku filan allaahu akbar ku filanba ha ka hadhee wajaba waxaa waajiba qadaaw in la soo qalleeyo daalikada fardi faradka aan faahfaahinay kadib baan raqbada ku celin doonnaaye muxuu ku yidhi sheh maxamed tacaali salaadii eh, qoftii dumarkeed ayadoo xayd qabta yah xaydku waqti uu ku dhamaadu leeyahay soomaahan qof kasta waqtiqofkasta dumara ah waqti u gaarabeen leedahay uu ku dhamaado xaydkii baa go'ay salaadii duhur oo ay ka dhiman tahay bixideedii waxaa ka dhiman in allaahu akbar la dhihi karo ninka hurdow maxaa ka dhiman salaadii duhur waqtigeedii casarkii baa soo geli maxaa ka dhiman keliya allahu akbar in la dhihi karo waa dhiigii ka go-ay mana soo laaban salaada duhur waa lagu leeyahay maxaa yeelay maxay daahir noqotay duhurkii waqtigiisa jooga soo maah allah akbar waqti in lao de waqti salaad duhur waay yacni khasab maaha inay tukan karto ee maxaa maxaa muhiimah xilligii salaadaa wax ka mida inay soo gaadhay muu ahaado in la dhihi karo allaahu akbar warkaa ma ku dhacay waaya salaadiis wax wakhtigeedii qoraxdii oo soo bixi rabta daqiiqad laba daqiiq kadib dhiiggii aduu ka go'ay yaah salaadaha subax baa lagu leeyahay warkaa ma ku dhacay yaah salaadii eh, adduunya ku waranyaha maqribka saasoo kale ceshii waa sidaasoo kale taa waa taa horta waa mas'alada koowaad muxuu ku yidhi sheikhu markaa waydan qadaca hadduu go'o alxaydu dhiiggii eh, xaydka ahaa iyo wan nifaasu waa go'ay walam yucid mana soo laaban hadday soo laabtaan dee dhiiggii waktigiisa lagu jiraa saa laguma laha qofkaas warkaa ku dhacay soo maahan ah, walam yucid soo laaban fii waqti subxi buu go'ay aw iduhri buu go'ay aw ilmaqribi buu go'ay dhiigu waktigii subxa lagu jiro ama waktigii duhurka lagu jiro ama waktigii maqribka lagu jiro walow baqiya haba ka harsanaatee haye minhu waktigii haba ka harsanaatee qadra maa qadar yasacu ku filan allaahu akbar haba ka hasanaatee haye wajaba qadaa'u daalika alfard baa waajiba in hee in la tukado oo lasoo qallayaa waajiba taas waa midkaa wa in kaana hadduu yahay waaye wa in kaana hadduu yahay fiiri marka waqtiyadaas uu kala saaray fiiri waa salaadii subax ama salaadii duhur ama salaadii maqrib mid ka mida wakhtigeedii qadar allaahu akbar la mid a haddii ay soo gaadho maxaa laga rabaa salaada inay soo qallaysaa laga rabaa taawaa taawaa salaaddaa keliya soo qallaynaysaa waxaa noo soo socdaa hadda ayadoo lasoo qallaynaya laba salaadood warkama ku dhacay gabdhuu smaau dhegeysta hawsha haye wa in kaana hadduu yahay xilligii daahirka ay noqotay oo dhiiguu ka go'ay hadduu ahaa fii waqti waqtilcasri waqtigii casrka hadduu ahaa awil cishaayi ama waqtigii cishaha hadduu ahaa walow baqiya haba ka harsanaadee minhu waqtigaa qadra maa shay ku filan qadra maa yasacu in ku filan allaahu akbar haba ka harsanaadee wajaba waxaa waajiba markaa hee qadaa'u daalika alfardi horta faradkaa hadda aan sheegnay inay hee soo qallayso iyo waladii kiina inay soo qallayso qablahu ka horeeyey wa huwa aduhuur waalmaqrib weeyaane mas'alo muhima ah weeye gabadhii ah, muslimadda ahayd oo fariida ahayd oo xaydkii uu xilligeedii ku jidhay baa xaydkii baa wuxuu ka go'ay shantii iyo konton iyo shan galabnimo maxaa wakhtiga maqribka ka dhima tusaale ahaan markii lixda uu yaha maqribku shan daqiiqo soo maahan dhiigiina ma soo laaban ilaayo cishihiibay ilaayo maqribkii ilaayo cishihii wax soo laabatay ma leh xagga maxay yaqiinsata marka dhiiggii inuu inuu ka go'ay marka maxay dib u laabanaysaa goormuu iga go'ay dhiigu been leedahay wuxuu iga go'ay salaadii casar oo gebageba oo shan daqiiqa ka dhiman tahay qadra allah war ma tahay mise maah wayba ka badan tahay soo maahan waxaan leenahay horta salaada casar oo waqtigeedu kaa go'ay soo qalleeayada koo maxaa kaloo soo qalleeyanaysaa duhurkii inaan soo qalle casar ka horeeya duhur baa ka horeeya sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye duhurka iyo casarku waa isku waqti oo qofku markuu musaafir yahay maxaa loo ogolya inuu duhur iyo casar isu geeyo soomaliya lama ogola yah xaggaasaa looga tusaale qaadanaya maxaa kaloo loo ogolyahay maqribka iyo cishaha inuu isu geeyo mar haddii halkaa marka maxaa laga fahmay inay duhur iyo casar isku furan yihiin oo xiriiraan maqrib iyo cishana hee ay xiriiraan waa faham somayn marka salaadii maqcasar gabaabsigeeda haddii aad daahir noqotay gabaray hee duhur ka soo bilow aqlaha salaadii cishe aakhirkeedii salaadii cishe maxaa aakhir u ah ilaa waaga runta ah salaadii cishe way joogtaa warkaa ku dhacay soo maahayn marka qoftii dumarka ahayd haddii dhiiggii uu ka dhammaaday markii ay saacaddu maraysay labadii iyo bar habeennimo oo ay yaqiinsatay dhiigaasi inuu go'ay maxay soo maqrib iyo cishe cishihii bay tukanaysaa waqtigeedi waa la joogaa maxay kale kusoo daraysaa maqribay ka horeeyey warkaasna waa kaa masaladaasiisan kaa lumin ataasucankii aan ku darnee ataasuckan hee xataa ataasicu shardiga sagaalaad ee shuruudda salaada ka mid ah an yactiqida qofku waa inuu aaminsan yahay anna salaada salaada almafruudata ee waajibka ah allatii taasoo yusalliiha uu tukanayaa fardun inay tahay waa inuu ogyahay waa inay waajib tahay salaadan duhurka uu tukanayaa inay waajib tahay waa inuu ogyahay hadduusan masunna mise waajibuusan kala aqoon de muxuu tukanaya waa inuu ogyahay markaa salaadan waajibka uu tukana waajib ku tahay warkaa ma ku dhacay waaya faman qofka ictiqadahaa aaminsan sunnatan inay tahay aaminsan koo aw amase khalaa weba ka maran tahay qalbuhu qalbigiisa waxaaba ka maqanba canil caqiidatayni labada caqiido oo maxta labada caqiido inuu salaadan sunno u qaato iyo inuu waajib u qaato labada midtoodna qalbiis kuma jidhaba waaba mahsan yahayba labada midtoodna ma oga haye aw amase hee tashakaka shaki baa kaga jira salaada duhur waajib miya imsamaa saasuu ku tukaday fil fardiyati faradnimadiibabaa shaki kaga jira lam tasixa salaatu salaadaas ma ansixin maxaa yeelay maxaa ka maqan intaasoo marka la sugeeyo muxuusan hubin inay salaadani waajib tahay buusan hubin warkaama ku dhacay masaladaas markaas qabso taas taamar waa salaadii guud ahaanteeda laga hadlayaa salaadii waa salaad duhurka ahayd qofkan hadduu inay waajib tahay uusan ogeyn ama inay waajib tahay in kaleba uusan dan yahay laba ka lahaynba barashadeeda iyo hawsheeda ama se uu hee uu kala saari laaya mawaajibans waa sunne saddexda isku daroo salaadaasi ma ansaxayso warkaa ma ku dhacay taas waa taa shardiga tobanaad allaa yactaqida gudaha loo gala salaadii hadda allaa yactiqida waa inuusan aaminsanayn ruknan oo min arkaanihaa arkaantii salaada ee faatixa la akhriya iyo takbiiratulixraam iyo in la rukuuco isoo arkaantii maahayn arkaantaas hadduusan aaminsanayn allaa yactiqida hadduusan aaminsanayn ruknan min arkaanihaa arkaantaa mid ka mida sunnatan inay tahay hadduusan aaminsanayn ya yacni e, salaadii e, isha rukuucdii iyo sujuuddii inay sunno tahay ma aaminsana wuxuu kaloo aaminsana aaminsanasa u taalaa inay sunno tahay buusan aaminsanayn ko faman ictiqadaha qofkii aamina furuudan inay yihiin kullahaa dhammaanteed salaadii o dhan ba isku qaacday muxuu yidhi waa kulli waa wada farad buu yidhi aw amase khalaa qalbuhu can alcaqiidatayni salaada xogteeda dhexe baa laga hadlaya haddayaan salaadii laga hadli mayo laftigeedii salaada xogteeda dhexe maxaa salaada xogteeda ka mid ah yah salaada xogteeda maxaa ka mid ah in la rukuuco in la sujuudo in qur-aan la akhriyo in subxaana rabbi laclaa la dhaho in taxiyaadka koowaad la taxisagoo xogtii salaada ku dhex jirta soo maa xogtaa dhexaada laga xogtaa dhexe faman ictiqadahaa xogtaa dhexe qofkii aamina furuudan inay kulli wa yihiin inay kulli waajib wada yihiin hadduu qofku aamino haye aw amase khalaa qalbahu qalbigiisibaa wuxuu ka khalaa qalbuhu dhe qalbigiisa wuxuu ka maran yahay can ilcaqiidatayni xogtaa dhexe yaa inay waajib tahay inay sunno tahay labada mid maba hayaba laakiinse muxuu ogyahay keliya salaada duhur inay tahay hee waajib buu haystaa xogtii dhexe oo in la rukuuco in la sujuudo inaad taxiyaadka la taxiyaadsado xogtaa hoose buusan kala aqoon inay waajib yihiin iyo inay sunno yihiin aw mase tashakaka wuxuu ka shakiyey fil fardiyati kuwii waajibka ahay inay fard yihiin inay waajib yihiin aw mase ictiqada sunnatan inay sunno tahay buuwa aaminsan yahay oo min sunani salaati ah aw mase dheh ictiqada wuxuu aaminay sunnatan sunno oo min sunani salaati ka mida ah, wuxuu aaminsan yahay farda inay tahay atiyaadka koowaad wuxuu aaminsan yahay inuu waajib yahay farad inuu yahay wuu aaminsan yahay ama subxaana rabbiya alcalaa in la yidhahdo wuu farad ku aaminsan yahay mufaradba ma aha oo arki doonnaa intaasoon isku soo daro saxad salaad salaadu ka ansaxaysa maxaa yeelay dalladii guudu muxuu aaminsan yahay inay tahay waajib duhurkiibu wuxuu aaminsan yahay waajib yahay xogta hoose marka waa la ysaga dhaafaya hadduu ma garanaysaa xoogaa yaga khalkhaldo warka ma ku dhacay macnu waa taas alxaadi cashar kan ko tobanaad waxa weeye ijtinaabu inuu ka fogaado mubdilaati salaadi salaadda wixii burinayey al aatiyata imaan doona fii jamiici salaatihi intuu salaada ku jiro oo dhan waa inuu ka fogaadaa ah. athaani cashar shardiga labayo tobanaadi macrifatu kayfiyatiha keefiyadii salaada inuu barto weeye bi-an yacrifu waa inuu yaqaanaa keefiyadii wuu ku sharxayaa acmaalahaa salaadii shaqadii la qabanayey wa tartiibahaa say u kala horeeyaan kamaa sayaatii sida noo imaan doontaba sida hee noo imaan doontaba wa amaa arkaanu salaati salaada arkaanteedii fa tiscata cashara kitaabkan ikan ku xiga way iska kooban yihiin inaan socodsiinaa rabnaa waa fahamteen soomaa marka mar haddaad dersiga duurka timaado waxaa laguu saxiixayaa inaad tahay qof la yaab leh maxaa yeele dumarka yaa wax dhegeysta qof nool <laughs> ha maskiin oranoo berisuga maskiin berisuga waxba ma dhegeysan karo dumarka wuu ka seexanayaa intaa bugaasaan dhamaynaya bis wa amaa arkaanu salaati miyaa tiscata cashara waa sagaal iyo tobane alawalu kan koowaad anniyatu bilqalbi niyadda in qalbiga in lagu qabto weeye waxaad tukanaysa inay rukn yihiin xaggaa muku joojiyaa hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wala saxbi ajmaciin